العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa صaفية بنت cabdالمطلب صaفية أول امرأة مسلمة qatalad mushrikan difaacan can diin illaahi safiya waa naagtii ugu horraysay muslimad ahoo mushrik dishay ayagoo difaacaysa can diin illaahi saad la socotaan safiya waa nebiga eedebi man haadihi waa mid man haadihi tani waa tuma waa tee assayidatu sayidadaada sayidadani waa tuma min haadihi asayidatu sayidada ah aljasla ee jaslada ah macnaha caqliga badan gabadhan jaslada ahee caqliga badan waa tuma alrasaan ee degan haddana gabar caaqil ah oo aad u degan bay ahayd allatii taasoo kaana yaxsabu yaxsubu lahaa alrijaal raggu ay ku xisaabi jireen amase ay ku ah, ragga ay tirsan jireen amase raggu ay tixgelin jireen alfa xisaabi tixgelin kumaan ah waa middee sayidadan caaqilada ah ee deggan oo ay raggu ixtiraami jireen ixtiraam aad iyo aad u fara badan min haadihi waa tuma midaan asaxaabiyatu saxaabiyada ah saxaabiyadan waa tii albaasila ee geesiyadda ah allatii taasoo kaanad ahay awala imra'atin naagtii ugu horreysay oo qad dishay mushrikan mushrik fi lislaami islaamka dhexdiisa min haadihi almar'atu alxaasima waa tuma gabadhan xaasimad ee caqliga badan allatii taasoo ansha'ad u amaamuday oo u soo saartay lilmuslimiina muslimiinta awala faarisin geesikii ugu horreeyey oo salla la baxay sayfan sayf fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa mid kale ha u malaynin innahaa safiyatu bintu cabdilmuطalib alhaashimiya alqurashiya waa cammatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa safiya ina cabdilmuطalib ahayd reer haashimiye ahayd qurayshiyad ahayd rasuulka eedadiina ahayd sala allahu calayhi wasalam gabadha noocaas ah waayo igtada waxaa ka buuxsamay almajd sharaf oo dhan safiya binti cabdilmutalib min kulli jaanibin dhinac kasta jaanib walba oo jawaanibteeda ka mid ah ayaa sharaf iyo qiimo ka isugu timid fa abuuha aabbaheed waa cabdulmuطalib bin haashim oo jaddu الnebiy nebiga awowgiisa ah wa zaciimu qurayshin qoraysh kaaba qabiilkoodii wa sayidaha sayidkii qoraysh almutaac ee la ateeca buu ahaa wa ummuhaa hooyadeed haalatu binti wahbin wa ukhtu aamina binti wahbin waalidatu rasuul rasuulka hooyadii ah haala binti wahb ayaa dhashoo aamina binti wahbin la dhalatay oo rasuulka hooyadii ah wa zawjuha alwal ninkeedii koowaad alxaarif bin xarbi ayuu ahaa waa akhuu abi sufyaan bin xarbi zaciimi bani umaya reer bani umaya zaciimkoodii odaygoodii waqad tuwafii canhaa waa laga oofsaday xaggeedu uu ka dhintay wa zawjuha athaani ninkeedii labaad ah, ninkeedii labaad alcawaam bilkhuwaylid buu ahaa waa akhuu khadiija binti khuwaylidin walaalkeed sayida sayidadii nisaa alcarabi carab dumarkooda fi ljaahiliya xilligii jaahiliga iyo waa la ummahaati اlmu'miniina fi lislaam owdhahaadka muslimiinta mid ka mid ah ama tii markaa ugu horaysayba owlaa ummahaati اlmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkooda fi lislaami islaamkana mid ka mida ahayd ama tii markaa ugu horaysay wa ibnuhaa safiya wiilkeeda azubayr bin cawaan buu ahaa xawaariyu rasuulillaahi rasuulka xawaarigiisii ah nin kasta ama nebi kasta xawaari buu lahaa xawaarigayga iyo geesigayga iyo ninka halyayga ii ah waa zubayr ibnu cawaan afa bacda haada الsharf sharaftaas ayada ah ka gadaal sharaftaa ayada ah kadib afa bada afa bacda eh, haada الsharf sharafun sharaf ma tahay oo tadmaxu ilayhi ay u hanqaltaagta xaggeeda annufuusu nafafyaalka hayra sharafi اliimaani iimaanka sharaftiisa ma ahani sharafyooykaana gabadhaa ay heshay iyo safiyo sharafooyinkaa ilaahay siiyey haddii islaamka sharaftiisa laga bixiyo ma jiraa sharaf kale oo loo hanqaltaagi karo laqad tuwafiya waa laga oofsaday canhaa xaggeeda zawjuha alcawaam ninkeedii cawaam bin khuwaylid ahaa wa taraka laha wuxuu uga tegay طiflan wiil saqiiran oo yar huwa kaana ibnuhaa waa wiilkeeda aلzubayr wiilkeedii zubayr ayuu ahaa fanasha'tu way barbaariso waxay ku korisay calىa khushuunatin qalalnaan iyo walba's baas iyo waxay ku korisay khushuuna khushuunada waxaa loola jeedaa waa nolol adag bay ku korisay nolol adag oo dhib badan ayay markaa ku korisay iyo baas waradathu way barbaarisay cala alfurusiyati fariidnimo iyo walxarbi dagaal bay ku barbaarisay geesinimo iyo fariidnimo wajacalad waxay ka yeeshay lacibahu cayaartiisa iyo waxa uu ku cayaara fii dar'i sihaami gamuunka qoritaankiisa iyo waislaaxi alqasyi fallaaraha samayntooda iyo islaaxintooda taasay shaqo iyo cayaar uga dhigtay wada'abat waxay caado uga dhigtay calaa an taqdifahu inay ku tuurto fii kulli ma fii kulli makhwafatin meel kastoo cabsi badan meel kastoo cabsi badan inay markaa u dirto oo wataqximahu ay ku tuurto fii kulli qatarin meel kastoo khatar badan fa idaa ra'atu hadday aragta ixjam inuu ka soo laabtay inuu ka soo laabtay meeshii uusan aadaynuu ka baqo ow amase taraddad uu ka labalabeeyo darabatu way garaaci jirtay darban garaac oo mubarixan xanuun badan garaacitaan mubarax ah ayay garaaci jirtay xataa intii innaha ayadu cuutibad lagu canaantay fii daalika arrintaas waa lagu qabsaday arrintaa min qibali axadi acmaamihi adeeradiisa mid ka mid ah mid adeeradiisa ka mida ah dhankee dhankiisa ayaa laga canaantay xayu qaal meel uu u yidhi lahaa safiya maa haakadaa yudrabu اlwalad saan maaha sida ciyaalka loo garaaco maa haakada war sidaan maaha sida oo yudrabu loo garaaco alwaladu waladka innaki adiga tadribii waxaad u garaacaysaa darban garaacitaan mubqidatan caro ku jirtaa naag caraysan oo ciil qabta garaacitaankiisad canuga u garaacaysaa laa darba um hooyo garaacitaankeeda ma aha sidaa hooyo markay wax garaacaysa si fiican oo canuga uun inuu kaga haro waxaan uu ku socdo uunbay u samaysaaye laakiin qofka ciil haya markuu wax garaacayo way ka duwan tahay canaanta hooyo intaa mar allaala markii loo yidhi fartajazat way geeraartay ayadana shicir bay tirisay qaa'ila ayadoo odhanaysa man qaala qofkii yidhaahda qad abdaqtuhu waad u carays waad u carootay oo carad carro garaacitaankeedii baad garaacday qofkii dhahaa faqad kadab been buu sheegay wa innamaa in kale maahee adribuhu waxaan u garaacayaa likay lib si uu labiib u noqdo si ayaan u garaacayaa yalibbu uu u caaqiloobo inuu fariid noqdaan rabaa bay tidhi oo wayaxzima aljeysha ciidanka uu jebiyo oo waya'tii uu kala yimaado bisalbi hubka in allaala markuu hadhow dagaal ka galo inuu jebiyo ee jeyshka kadibna uu la yimaadou ka soo qaata sulbigoodii hubkooda taabaan aniga ugu tala galay walammaa bacaa allaahu markuu ilaahay soo saaray nebiyuhu nebigiisii bidiini اlhudaa diinkii hanuunka iyo walxaqi oo arsalahu uu soo diray nadiiran asagoo diga ah wa bashiiran linnaasi iyo dadkana inuu u bishaareeyo rasuulka idin waxaa loo soo diray inuu dadkana u digo cadaab uga digo dadkana u bishaareeyo liman aaman janno inuu heli doono wa amarahu uu amray ilaahayna nebigiisa bian yabda'a inuu ka bilaabo bidawi qurabaahu dadka asaga u dhow dhow jamaca rasuulku wuxuu isku keenay uu jamciye bani cabdilmuطalib reer bani cabdilmuطalib nisaa'ahum wa rijaalahum dumarkooda iyo raggooda wa kibaarahum kuwooda waaweyn iyo wa sigaarahum kuwooda yar yar wa khaaطabahum waa u khudbeeyey qaa'ilan asagoo odhanahaya yaa faadimatu bintu muxammedin faadimo oo ina muxamed ahay yaa safiyatu bintu cabdilmuطalib safiyo cabdilmuطalib dhalayo yaa bani cabdilmuطalib reer bani cabdilmuطalib dhammaanow ogaada innii anigu laa amliku ma hanan karo lakum adinka min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba ilaahay xaggiisa waxaan idinkaga teri kara ma lehe rabbi ka cabsada uma kabacdi dacaahum wuxuu ugu yeedhay ila aliimaani biاllaah inay ilaahay rumeeyaan wa xadahum wuxuu ku guubaabiyey cala atasdiiqi birisaalatihi inay rumeeyaan risaalada nebiga ee ilaahay u soo dhiibay subxaana wa tacaala fa aqbala waxaa qaabilay cala anuuri alilaahiyi nuurgaa ilaa xaggiisa ka yimid minhum xaggooda man aqbala intii aqbashay way aqbashay oo acrada waa ka sii jeesatay can sanaahu nuurka iftiinkiisa man acrada ilan dadkii labay u qaybsameen fa minkum man aamana fa minkum man aamana dad baa idinka mid ah kuwa kufriyeyna waa idinka mid yihiin sida ilaahay tilmaamay qolana way ka jeesteen can sanaahu iftiinkiisa man acrad intii jeesatay fa kaanat safiyatu binti cabdilmuطalib waxay ka mid ahayd fi raciili اlأwali kooxdii ugu horaysay oo min almu'miniina mu'miniinta ahaa almusadiqiina ee rumeeyey nebiga risaaladiisa iyo qaadashada allah subxaana wa tacaala amarkiisa saasay markaa safiyana ahayd cinda daalika markaa agteeda jamacad waxay kulansatay isku duubtay safiyatu almajada sharaftii min ataraafihi dacladiisa oo dhan sharaf oo dhan bay markaa qaadatay safiya suudat alxasabi xasabka iyo dhalashada sawdadeeda iyo wanaaggeeda iyo waciza alislaami labadiiba markaa isku darsatay ayadoo marka horena xasab fiican lahayd haddana islaamkii gashay cisadii islaamka ku darsatay indamad waxay ku soo biirtay safiyatu binti cabdilmuطalib ilaa mowkibi nnuuri mowkibkii iftiinka ayay ku soo biirtay jamaacadii iyo kooxdii ama nuurka mawkibkiisii hiya ayada iyo wafataahaa wiilkeedii azubayr ibnu cawaam ahaa ayada iyo wiilkeedii zubayr ibnu cawaam ahaaba mawkibkii nuurka ayay markaa qaateen wa caanad waxay la qaadatay maa caanaahu lmuslimuun waxay muslimiintii qaateen wa caanad macnaha waay waxay macnaha dhibaato iyo waxyaabihii soo maray waay wa caanad waxay la dhibtootay maa caanaahu lmuslimuuna muslimiintii wixii ay la kulmeenoo dhib ah assaabiquuna ee horreeyey oo min ba'si qurayshin qoraysh baaskeedii ahaa qoraysh dhibaatadii ay ku hayeen dadka ayay markaa ka qayb qaadatay la kulantay iyo wacanatihaa cadaabkeedii wa tuqyaanihaa qooqeedii wacanatihaa rafaadkeedii dheh iyo mashaakilkii dhibkii ay ku haysay wa tuqyaanihaa qooqeydii iyo kibirkeedii falammaa goortii adina allaahu ilaahay uu idmay linabiyihi nebigiisa iyo walmu'miniina mu'miniintii macahu asaga la jirtay bilhijrati inay u hijroodaan ila almadiinati magaaladii madiina khallaqat waxay uga tagtay alsayidatu alhaashimiya gabadhaa sharafta leh ee reer haashimi ah waraa'aha gadaasheeda maka maka waxay uga tagtay bikulli maa lahaa wax kasta oo ay lahayd fiiha fi kulli waxay uga tagtay bikulli maa lahaa wax kasta oo u sugnaa ama ay ku lahayd fiiha magaalada gudaheeda maka oo min tuyuubi dikriyaati waxyaabaha la xuso kuwa ugu fiicfiicane ugu qiibsan markaa ah waxyaabaha la sheegi karo oo la dhihi karo hebel waxaa buu ka soo tegey kuwa ugu fiicfiican ayay ka soo tagtay iyo waduruubin calaamaad iyo waxoogaa almafaakhiri waxyaabaha lagu faantama markaa ka mid ah waxay ka soo tagtay noocyada duruub waa anwaac mafaakhir ah waxyaabaha lagu faantamee qofka uu yeesho kuwa ugu fiicfiican iyo walma'aafiri waxyaabaha ma'aafirta ahee sharafta leh ee la doortee ma'aafirtaabay maka uga soo tagtay wayamamat waxay la soo qasaday soo saartay wajhaha wejigeeda shadra almadiina dhanka magaalada madiina muhaajiratan ayadoo hijroonaysa bidiinihaa diinkeeda ila allaahi iyo wa rasuulihi ilaah iyo rasuulkiisa xaggooda ayadoo ula soo hijroonaysa wa cala ara'mi ayadoo ay jirtay min anna asayidata alcadiima sayidada sharafta leh ee weyn kaanad inay ahayd yowma idin maalinta ay soo hijroonayso takhtu mid kusii tallaabsanaysa naxwa sittiina lixdan oo min cumrihaa dadeeda da'deeda ah lixdan jir bay markaa kusii khatabaynaysay tallaabo u qaadaysay lixdan jir oo cumrigeedii ah mid tallaabada u soo qaada almadiidi cumrigaa dheeraa alxaafili ee buuxa ayay ahayd mid usii tallaabsataa xilliga ay waxaa qabanayso oo ay rabbi subxaana wa tacaala dartii ay diintii diintiisa ula soo hijroonayso maalintaa waxay sii gelaysay sittiina min cumriha almadiid cumrigeedii dheeraa alxaafili ee buuxsamay faqad kaana lahaa waxaa u sugnaa ayada min mayaadiini aljihaadi goobaha dagaalka mawaaqif mowqifyaal bay ku lahayd maa yazaalu aysan ka zuulin yadkuruhaa inay ka sheekayso adtaariiqu taariikhdu bilisaanin carab ay uga sheekayso carabkaasoo nadiyin qoyan bilicjaabi weynayn ay gabadhaa weynaynayso taariikhda ratiibin bihanaa'i ammaan ay ammaanayso si carabkeeda taariikhda carab ma waxuun baa loola jeedaa taariikhdii baa waxay qortay waxyaabihii gabadha ay samaysay kama aysan suulin taariikhdu inay ka sheekaynayso bilisaani nadiyin carab qoyan ay uga sheekaynayso bilicjaabi weynayn ay gabadhaa safiya weynaynayso taariikhda ratiibin bihanaa ammaan ay ammaanayso carab qoyan ay ku ammaanayso saasaa markaa ahaydoo mawaaqif fiican ayay ka qaadatay wa xasbuna waxaase nagu filan min haadihi almawaaqifi mowqifyaalka mashhadaani laba mashhad inaani oo laba ah laba makaan oo ay xaadirtay ayaa nooga filan kaana awaluhumaa labadaa mid ka mid ah yowma uxudin maalintii uxud bay ahayd wa haaniyahimaa labadaa tallabaadna yowma alkhandaqi maalintii khandaq wacdaro fiicfiican ayay ka muujisay amaa maa kaana wixii minhaa ayada uga sugnaaday fii uxudin dagaalkii uxud fa huwa waxa waaye annahaa kharajat way baxday maca jundi lmuslimiin muslimiinta ciidankoodii bay la baxday fii hullatin jameecayna la socotay oo min annisaa'i dumarka markaa ka mid ah jihaadan ayagoo u socda jihaadkii oo fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisii ah fa jacalat waxay yeeshay ee gabadhaa safiye ah fajacalad waxay guda gashay oo ay noqotay tanqud inay soo gurtay soo qaada almaa'a biyaha ilan waa hawshay meesha ka qabanaysay waxay ahayd mid biyaha soo daadguraysa watarwi waxay cabsiinaysay biyahay waraabinaysay alcataasa kuwa ooman kuwa oomanna way waraabinaysay watubri'u waxay hagaajinaysay amay diyaargaraynaysay assihaama gamuunada wa tuslixu waxay sii fiicnaysay hagaajinaysay ay islaaxinaysay dib u habeen ku samaynaysay alqism waa fallaarta wax allaala wixii hallaaba ama jaba ama duntu ay ka dabacdana ayadaa hagaajinaysay wa kaana laha waxaa uga sugnaa maca daalika intaa micigeeda qaradun aakhar dan kalena way lahayd oo ah huwa an tarqaba inay u kuur gasho an tarquba inay u kuur gasho almacrakati macrakada iyo dagaalka bimashaacirihaa dareenkeeda kullahaa dhammaan inay bal fiirfiirisay ogaato oo dareenkeeda oo dhan ay siiso goobta walaa qarwa wax lala yaaba ma aha faqad kaana wuxuu ahaa fii saaxatihaa barxadda dagaalka uu ka socday waxaa joogay oo ka mid ahaa ibnu akhiiha walaalkeed wiilka uu dhalay waa muxammedun rasuuluullaahi waa muxamed oo rasuulkii ilaahay ah wa akhuuha walaalkeed xamse bin cabdiilmuطalib oo asadullaahi libaaxii ilaahay ahaa waa ibnuhaa wiilkeedii aلzubayr ibnu cawaam xawaariyo nebiyullaahi nebigii ilaahay xawaarigiisii ah wa eh, fi lmacrakati goobta qabla daalika kulla intaas ka hor iyo wa fowqa daalika kulla intaa waxaaba ka sii sarraysa waa masiiru اlislaami waa islaamka masiirkiisa waa islaamka meesha uu ahaan lahaa alladii kaasoo ictanaqatu ay gashay raaqibatan ayadoo jecel wa wahaajarad u hijrootay fii sabiilihi jidka islaamka sababtiisa muxtasiba ayadoo ilaahay ugu ajir xisaabsanaysa wa absarat waxay aragtay min khilaalihi khilaalka ah islaamka dhexdiisana inuu yahay ariiqa aljanna jannada waddadii lagu gaari lahaa walamaa goortii ra'ad ay aragtay almuslimiina muslimiintii yankashifuuna inay ka furmeenay ka feydmeenay ka carareen can rasuuliillaah rasuulka xaggiisa ilaa qaliilan minhum in yar oo saxaabadii ka mida maahane oo wajadad ay aragtay almushrikiina mushrikiintii yuushikuuna almushrikiin yuushikuuna inay sigayaan an yasiluu inay soo gaaraan ila اnebiy nebiga salى اllahu calayh wasalam oo wayaqduu calayhi ay ka tanasulaan oo markaa rasuulka ay cirib tiraanay dabargooyaan طaraxad waxay tuurtay siqaa'aha baaldigii ay wadatay bay ardan dhulka ku tuurtay biyaha ku dhaaminaysay wahabbad way soo booday marka mar allaala markay aragtay inay meesha arrintu marayso way soo booday kalub'ati sidii asad ama libaax libaax dhadig ah oo kale allatii kaasoo huujima lasoo hajoomay ashbaaluhaa ashbaalkiisii ilmihiisii lasoo hajoomay waintasacad waxay ka maroojisay min yaddi axadin axad mid ka mida gacantiisa aad min yaddi axad almunhasimiin kuba jabay mid ka mid ah gacantoodaa waxay ka dhufsatay oo ay ka siibatay xoog uga qaadatay rumxahu warankiisii wamadad way dhaqaaqday tashuqu ayadoo soo jeexjeexaysa bayna asufuufi safafyaalka baynkooda watadribu garaacaysa bisinaanihi rumxigii iyo waranka afkiisa alwujuuha wejiyaalkii iyadoo xaaladeedu ay sidaa tahayoo watas'aru guuxaysa macnaa tas'arka ayadoo guuxaysoo qaylinaysaa ama watas'aru ayadoo leexinaysa fi lmuslimiina muslimiinta ayadoo soo leexinaysa damacsan inay soo celiso ama watas'aru ayadoo sida libaaxa markuu caroodo ilmahana laga qaatoo laga hujuumo suu u difaacayo u qayliyo oo kale fi lmuslimiina muslimiinta dhexdooda qaa'ila ayadoo dhahaysa wayxakum war halaagiiniyow an hasamtum ma cararteen oo ma ka jabteen can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa wayxakum halaagiiniyo anhasamtum ma jabteen ma cararteen macnaha can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa falammaa goortii ra'aahaa uu arkay annebiyu nebiga calayhi asalaatu wassalaam muqbilatun ayadoo qaabilsan oo soo socotoo goobtii u soo socotaa khashya wuxuu ka baqay calayha korkeedu uga cabsaday an tara inay aragta akhaahaa walaalkeed walaalkeed xamse inay aragto wahwa sariix asagoo meyd ah waqad maala la bedelay bihi asagaa almushrikuuna mushrikiintiina ay bedeleen abshaca tamhiil bedelitaan iyo fiiqitaan iyo bedelitaan midka ugu abshacsan oo ugu foolxun mar allaala markii walaalkeed saa la yeelay goobtana ay ku sii socoto rasuulku wuxuu ka baqay inay walaalkeed aragto fa ashaara wuxuu u tilmaamay rasuulka ilaa ibnihaa wiilkeedii azubayr qaa'ilan asagoo odhanaya almar'ata yaa zubayr almar'a yaa zubayr islaanta haleel qabo macnaha soo celi macnaha islaanta ka daba tag buu yidhi almar'ata yaa zubayru almar'a yaa zubayr fa aqbala wuu qaabilay calayhaa dusheeda azubayr wa qaala wuxuu yidhi yaa umma hooyoy ilaykii ka soo fogow meesha ka soo bax ilayka yaa umma ilayki yaa umma hooyoy ka soo fogow macnaha hooyo ka soo dhaqaaq meesha buu yidhi ha gelin ha gelin fa qaalad waxay tidhi tanaxa laa umma lak isiidaa iga fogow laa umma laka hooyo kuuma sugnaate isiidaa bay tidhi tanax war iga dhaqaaq laa umma lak hooyo kuuma sugnaate faqaala zubayr wuxuu yidhi ina rasuula allah rasuulkii allah ya'murkii wuxuu ku farayaa an tarjici inaad soo laabato faqaalad waxay tihi waa maxaa dhacay muxuu nebiga ii amraa inaan soo noqdo innahu sha'niya qad balaqanii waa isoo gaartay annahu muhila in la beddelay oo la dooriyey biakhii walaalkay wadaalika arrintaana fillaah alla dartii waaye waayo nebigu wuxuu kaga baqahayey hadday aragto waa dumaray haweene inay iska qayliso amase si kale ay noqoto ayadii baaba tiri waxaa isoo gaaray walaalkay in la maelay taana waa alla dartii faqaala lahu rasuul nebigu intaasuu uga cabsanaya wuxuu ku yidhi wiilkii khalli sabiilaha yaa zubayr iska sii daa marka waayahe u sii daa waddadeeda fakhalla sabiilaha waddadeeda buu u sii daaya asagana soo celitaankuu soo celin lahaa wuu ka dhaafay walamaa goortii wadacat ilmacraka macrakadii ay dejisay awsaaraha culaasyaalkeeda oo waqafad way istaagtay safiya calaa akhiiha walaalkeed bay dul istaagtay waqafad safiyatu calaa akhiiha xamza fawajadathu waxay heshay qad buqira in la dilaaciyo badnahu calooshiisa wa ukhrijad lala soo baxay kabadahu beerkiisii wa judica la gooyey anfuusankiisii sankiisii wa sullimad la gooyey udunaahu dhegihiisii wa shawiha wajhahu wejigiisina la xumeeyey wejigiisiina sidii uu ahaa si aan ahayn laga dhigay faاstakfarad lahu dembi dhaaf bay alla u weydiisay jacalad waxay guda gashay safiya taquul inay odhanaysa ina daalika arrintaa fi illaahi waa ilaahay subxaana wa tacaala rabbi dartii bay ku noqotay laqad radiitu raalli baan ku ahay biqadaa'i illaah ilaahay xukunkiisa subxaana wa tacaala wallaahi la asbiranna allaan ku dhaartee sabre oo sabre walaa axtasibanna waan ajir xisaabsanayaa in shaa allah haddii ilaahay yidhaah rabbi haddii idmana waan ajir xisaabsanayaa hadduu rabbi idma kaana daalika arrintaasi waa mowqifu safiya safiya mowqifkay ka qaadatay binti cabdiilmuطalib yowma uxudin amaa mowqifuha mowqifkeedii yowma alkhandaqi falahu qisatun qisaa ku jirta muhiira wax kicinaysa qiso muiira ah oo aad i aad raaku leh sadaaha dunteeda dhirkeedana aldahaau wاdakaau caqliga uu yahay waa luxmatuhaa dunteeda midda ballaarka ah hadal ististacaaro ah waayo saddaha waxaa la yidhaahdaa waa khuyuud waa dunta marka dherarka loo sameeyo marka wax la soo haayo luxamaduna waa dunta ballaarka ah ilaan dharka marka la samaynaayo dumaha qaarkoodna kor baa loo tixaa qaarna ballaar baa loo tixaa marka waa daka iyo dahaa waa isku macna waa xagga garaadka iyo caqliga luxmatuhaa dunta ballarkeedana albaasilatu waalxasamu waa geesinimo iyo go'aan fa ilayka qaada khabarahaa khabarkeeda kamaa wacatusay u soo wariyeen kutubu taariikh kutubaha taariikhdaa laqad kaana waxay ahayd min caadati rasuuli illaahi rasuulka caadadiisa sala allahu calayhi wasalama idaa casama hadduu go calaa calىa kaswa inuu qaado min alghazawaati duulaanyaalka ka mid ah an yadaca inuu dhigo annisaa'a dumarkii wadaraariya caruurtaba fi lxusuuni meel xusuun ah meel gabaati ah ayaa ciyaalkii dumarka la gelin jiray khashyata cabsi laga cabsanaya darteed an yaqdira bilmadiina inuu magaalada madiina soo kediyo qaadirun mid wax kediya fii qiibati xumaatiha ayagoo dadkii xumaadkii waardiyaalkaa ay ka maqan yihiin inuu soo kadiyo mid qaadir ahoo khiyaano badan taabaa looga baqahayay falammaa kaana markii la gaaray yowmu alkhandaqi jacala waa uu yeelay nisaa'ahu nebiga xaasaskiisii wa cammatahu eeddadii wa daa'ifatun koox oo min nisaa'i lmuslimiin muslimiinta dumarkooda ka mida fii xisni meel dhufays ah oo xisni ahoo lixasaan bin haabit u sugnaa warihahu uu ka dhaxlay can aabaa'ihi aabbayaalkii wa kaana xisnigaa wuxuu ahaa min amnaci xusuunin dhufaysyaalka midka ugu difaacidda badanee ugu mancin badan almadiinata magaalada madiino manaacatan xagga xoogga meel xoog badan bay ahaydoo wax mancisaa waabacadiha midda ugu fog bay ahayd manaalan xagga gaaritaanka mana la soo gaari karine way adkeed si loo soo gaaro wa baynamaa waqti kaana almuslimuuna muslimiintu ay ahaayeen yuraabituuna kuwa ilaalinaya calaa kuwa ku ilaalinayo dul jooga calaa jawaafi lkhandaqi khandaqa gaararyaalkiisa qaararyaalkii khandaqa ay ilaalinayaan fii muwaajahatin ayna hortaagan yihiin quraysh iyo waaxlaafiha xulafadeedii waqad shuqiluu laga mashquuliyey can innisaa'i dumarkii iyo wadiraarihi ciyaalkii bimunaawalati alcaduwi la dagaalanka cadowga ay kaga mashquulsan yihiin dumarkii iyo naagihii absarad waxay aragtay safiyatu binti cabdiilmuطalib shabxan waxay aragtay shabxi yataxaraku dhaqdhaqaaqahaya shabxiga waxaa la yidhaahdaa waxaad meel dheer ka arkayso laakiin uusan kuu muuqanin oo si fiican aadana ugu jeedin wax humaag ah ayay aragtayoo yataxaraku dhaqdhaqaaqahaya kuna dhaqdhaqaaqahaya fii cadmati alfajari fajarka mugdigiisa fajarka waa subaxa dhalashadiisa intuusan welina iftiin noqonin mugdina uu markaa jiro ayay markaa aragtay fa arhaqad waxay u raaricisay lahu asaga asamca maqalka dhagahiisaa ugu soo raaricisay wa axdaad waxay ku soo taagtay oo ay aad u fiirisay ilayhi xaggiisay ku taagtay albasara aragii cindhihiina way ku taagtay dhegihiina way u soo raaricisay fa idaa huwa yahuudiyun waaba yahuudi aqbala soo qaabiloo ku soo socdo cala alxisni gabaatigii ama dhufayskii wa jacala guda galay yutiifu inuu ku wareega bihi meesha mutaxasisan asagoo raaraadinahaya akhbaarahu akhbaartiisa warkii uu heli lahaa asagoo raadinaya mutajasisan asagoo fiirfiirinaya calaa man fiihi waxa ku dhex sugan asagoo raadgurahayoo fiirfiirinayoo raba inuu bal oo ogaado waxa ku dhex sugan fa adarakat waxay ogaatay annahu caynu inuu cayn yahay ilaaliyo iyo nin raba inuu wax koontaroolo inuu yahay oo libani qowmihi beni qoonkiisa iyo dadkiisa cayn markaa u ah jaa'a u yimid liyaclama inuu ogaado afilxisni dhifayska rijaalun rag miyaa jooga yudaaficuuna difaaca can man fiihi waxa ku dhex sugan amase innahu asagu waa dhufayskiiye laa yadummu ma joogo oo uma dummin bayna juduraanihi gidaaradiisa baynkooda hayra nisaa waladfaal dumar iyo ciyaal meehee wax kala ma dumin oo uma imaanin miya inuu kala ogaaduu rabay faqaalat fii nafsihaa nafsaddeeda waxay ka tiri waa safiye inna yahuuda bani qurayda waa nimankii madiine deganaa reer bani qurayda yahuuddeedii qad naqaduu waxay buriyeen maa baynahum wixii ayaga u dhaxeeyey iyo wa bayna rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam oo min cahdin ballan ah wadaaharu waxay soo kaalmeeyeenay gacan soo siiyeen qurayshan qurayshna way soo gacan siiyeen iyo waa axlaafaha xulafadeeda cala almuslimiina muslimiinta la soo dagaalkooda walaysa baynanaa annaga baynkeenna iyo wa baynahum reer bani qurayda baynkoodana axadun qof ma noo dhaxeeyo min almuslimiin muslimiinta ka mid ahoo yudaaficu cannaa naga celiya wax naga difaacana ma jira wa rasuulu اllaahi rasuulka ilaahay iyo wa man macahu inta la jirana muraabiquuna waxay ku jilab xiran yihiin oo ay hor joogaana ilaalinayaan fii nuxuuri alcaduwi cadowga dhuuntooda cadowga dhuuntiisay saa markaa u taageen fain istaطaaca haddii uu karo oo ay u suuro gasho caduwullaahi cadowga ilaahi an inuu guuriyo ee uu u qaado ilaa qowmii qoomkiisa xaqiiqata amrina arrinteenna xaqiiqdeeda inaysan ragbana la joogin saba way qafaalayaan alyahuudu yahuudu annisaa dumarkii bay qafaalanayaan wastarquu waxay addoonsanayaan addaraari carruurta wa kaanad taana waxay noqonaysaa ataama musiibo weyn cala almuslimiina muslimiinta dushooda taamo kubraa ayay markaa noqonaysaa cinda daalika markaa agteeda baadarad waxay u degdegtay safiya ilaa khimaarihaa khimaarkeedii khimaarkeedii bay soo qaadatay falafat waxay ku duubtay calaa ra'sihaa madaxeeda wa camidad waxay u qasaday ilaa fiyaabihaa dharkeeda dharkeeda ayay aaday u qasaday fashadatha waxay ku xirtay ku adkaysatay calaa wasatihaa dhexdeeda wa akhadad waxay soo qaadatay cumuudan tiir calaa caatiqihaa wax cumuud ahoo kal oo kale ah ayay ku soo qaadatay calaa caatiqihaa qoorteeda wanasalad way soo degtay ilaa baabilxisni bay ka soo degtay dhufayskii xisnigii albaabkiisa fa shaqathu way dilaacisay macnaa way furtay waay fii unaatin wa xidqin si deganaan iyo feejignaannimo ay ku jirto ayay markaa ku furtay waa deganaan fii manaatin waa si degan iyo waxidqin si feejignaan ay ku jirto wajacalad waxay guda gashay tarqubu inay dhowrtay sugto min khilaalihi meeshaa dhexdeeda inay ku sugto khilaalkiisa caduwallaahi cadowgii ilaahay fii yaqdatin si baraarug ay ku jirtay oo xadarin digtoonaan waa inuusan shanqarna ka maqlin uusanna ogaanin inay qof haweena tahay xataa idaa ayqanat markii ay yaqiinsatay xataa intii idaa ayqanat ay yaqiinsatay u sugnaatay annahu asagu annahu asagu hadaa inuu noqday ee uu yahay uu joogo fii mowqifin mowqif mowqifkaasoo yumakkinuhaa ay u suurogelaysa ayada minhu xaggiisa inay la gaari karto wixii ay doonto xamalad way ku qaadqaaday calayhi korkiisa xamlatan qaadqaadid xaasimatan sugan ee saarimatan adag isku macno xaasim iyo saarim markaa ah ayay ku qaaday wadarabatu waxay la dhacday bilcumuudi cumuudkii iyo kii ay wadatay waa garuunkii calaa rasi madaxiisa madaxiisa ayay markaa la dhacday fadaraxat way la tuurtay ardan arlada dhulkay la dhigtay macnaha uma kabacdi cazazat way ku celcelisay oo waxay kula celisay aldarbatu اluulaa dhufashadii hore iyo garaacii hore biاthaaniyati wاthaaliثati ku labaad iyo ku saddexaad xataa ilaa ajhazat calayhi ay dishay ilaa ajhazaysay diyaarisayay dishay wa akhmadad waxaa damay anfaasahu nafafyaalkiisii bayna janbayhi ku jiray macana naftii ku jirtay baa aamustay macnaha way dantayo way baxday uma kabacdi baadarad ilayhi way la degdegtay waxay u degdegtay xaggiisii faxtazat waxay goysay ra'sahu madaxiisa bisakiin sakiin kaanad macahaa micigeeda ahaa wa qadafad way tuurtay bira'si madaxiina min aclى اlxusni bay ka soo tuurtay fatafiqa wuxuu guda galay yatadaxraju inuu ku soo dilindiloodo calىa sufuuxihi sufuuxiisa waa macnaha xusuunka iyo meeshii ay ku jireen inuu ka soo dilindiloomo kaa iyo macnaha gaararkiisa iyo jiljilkiisii alaa wuxuu guda galay yatadaxraju inuu ku soo dilindiloodo calىa sufuuxihi xisniga ay ku jireen jir jirkiisa inuu ku soo dilindiloodo xata istaqara ilaa uu ku soo dhacay bayna aydiya alyahuud yahuud agtooda alladiina kaanuu kuwaasoo yatarabbasuuna sugahayay fii asfalihi hoostiisa ilaa ayagaa soo dirsaday hoos bay ku sugahayeen falamaa ra'a alyahuud yahuuddu markay aragtay ra'sa saaxibihim saaxiibkood magaciisii qaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale waxay u dhaheen qad calimnaa waan ogeyn war waan ogeyn inna muxammadan muxammed lam yakun inuusan ahayn liyatruka annisaa'a dumarka mid uga taga waalatfaala iyo carruurta min hayri xumaatin ilaala la'aan nebi moxamed maa ciyaal iyo ilmo ilaala la'aan dhaafaya uma caaduu way soo laabteen waxayna ku soo laabteen adraajahum jidkoodii wadadoodiibay ku soo noqdeen radia allah ilaahay ha ka raadi noqdo can safiyata binti cabdilmuطalib faqad kaana faqad kaanad waxay ahayd maalan tusaale faddan ayadoo kale aan la arkin lilmar'ati almuslima gabadha muslimadda ah rabbad way koriso way barbaarisay safiya waxiidaha madigeedii fa axkamad way sugtay tarbiyatahu tarbiyadiisii wa usiibat waa la asiibay bishaqiiqihaa walaalkeed shaqiiqeedii baa la asiibay waa wiilkii la dhashaye fa axsanad way wanaajisay asabru alayhi sabarkii ay ku dul sabartay sabarkii ay ku dul sabirtay wakhtabartaha waxaa imtixaamay wakhtabarathaa waxaa imtixaamay ayadaa la imtixaamayaa ashadaa'idu dhibaatooyinkiibaa safiya imtixaantay fawajadat waxay heshay imtixaankii waxay heshay ama shadaa'idii fiiha gudaheeda almar'atan gabar alxaasimata go'aan leh alcaaqilata caqli badan albasila geesiyadna markaa ah uma intaa ka bacdi ina ataariiqa taariikhdii ayaa ka ta waxuu qoray fii ansaxi safaxaatihi safaxooyinkiisii waraaqooyinkiisii meelaheeda cadcadaanka ah ayaa waxay ku qortay ina safiya binti cabdilmuطalib kaanad inay ahayd awala imra'a imra'a midda u horaysoo qatalad mushrikan fi lislaami dishay mushrik islaamka gudihiisa qisadii qiimaha badnayd ee safiya binti cabdilmuطalib ayaan meesha uga baxnay